بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع أي هذا كان كتاب أي هذا كان كتاب البيع كتابكي بيع كتابكي سيوي محلكي مبحثكي لو باري لها بيع waxaa la yidhaahdaa waa naqlu mulkin ila alghayr biamanin naqlu mulkin ila alghayri bithamanin in cid kale haddii aad la idmaayo mulki adigu waxaad u ahayd aad qof kale ku wareejiso ayaa la yidhaahdaa shiraana waxaa la yidhaahdaa qabuulka iyo aqbalka la aqbalo ayaa la yidhaahdaa mararka qaarkoodna waa la ysku iطlaaqaa oo iyagaa la adeegsadaa oo marbaa bayci shiro la odhanayaa shirihiina bayc la odhanayaa waa shay mashruuca baycu oo kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca iyo nadarka saxiixa ah intaba waa wax ku sugan oo mashruuc ah oo alle markuu qur-aanka ka hadlayay wuxuu yidhi wa axalla allaahu albayca wa ariba alle bayca wuu xallilay ribadana wuu xaraameeyey subxaanahu wa tacaala rasuulkuna caleyhi salaatu wasalaam waa tuu lahaa idaa tabaayaca arajulaani fakulu waaxidin minhumaa bilkhiyaar laba qofi hadday wax kala iibsato mid waliba oo labadaa ka mida khiyaar iyo door buu leeyahay maa lam yatafaraqaa wa kaanaa jamiican inta aanay kala tegin ayna wada joogaan buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waana ijmaac inuu baycu shay bannaan oo jawaas ah uu yahay xikmaddaa dee xikmadduna waa keenaysaa oo maalan insaanku wuxuu u baahan yahay qofku wax qof kale gacantiisa ku jiraa laga yaabaa inuu u baahdo haalibanna dee waxaa qofka kale gacantiisa ku jira ee u baahan yahay waxaa laga yaabaa inaanu si kale ku gaadhin inuu ka iibsado mooyaane marka nadarka saxiixa xitaa sidaasuu keenaya islaamku wuxuu boorinayaa baycu waa masaaisha ugu muhiimsan dadku hadda say u badan yihiin ganacsataa laysugu baydhay mid sadaqad haysta iyo mid warac fadhiista iyo mid bakhaariya dukaani haysta sidaa awgeed baa waxaa aada muhiim u ah qofku inuu beyca iyo arrimihiisa aqoon fiican u yeesho waa shay laga maarmaana lidaa waxa weeyaan baycu sharciga wuxuu boorinayaa markuu ka hadlayo run in laga sheego oo rasuulku wuxu yuri sal alla alay wasalam albayacaani bilkhiyaar maa lam yatafaraqa fain sadaqaa wabayanaa buurika lahumaa fii baycihimaa labada qof wax kala iibsanaya khiyaar bay leeyihiin inta aanay kala tegin hadday beecoodaa run ka sheegaan oo ay caddeeyaan haddii cilladii ay jirto beecooda waa loo barakaynaya haddayse qariyaan oo ay been ka sheegaan barakada beecooda ilaahay waa tirtiraya subxaanahu watacaala waxaa loo baahanya baycu inuu saamaxaad ku salaysan yahay samxan inuu qofku noqdo waatuu rasuulku lah alay salaatu wasalaam raxima allaahu rajulan samxan idaa baaca waida ishtaraa waida iqtadaa allah naxariisto qof cafis badan oo saamaxaad badan oo wixiisu eh, saamaxaad ku salaysan yihiin hadduu wax iibinayo hadduu wax iibsanayo hadduu deyn cid ka qaadanayo waa xadiis saxiixa ah oo haddii aan la idmaayo muslim iyo termadi heyrkii bay wariyeen waxaa loo baahanya beenta in laga ilaaliyo iyo qishka beyci waatuu nebigu lah sal lla alay wasalam laysa mina man qasha qofka qish nagu sameeyaa naga mid maha buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah qofkii deen aad ku yeelato inaad u sugto oo aadan cidhiidhin qofkoo yoongayoongayn waayu nebigu wuxuu yidhi man andara mucsiran aw wadaca canhu adallahu allahu yowma alqiyaama taxta dilli carshihi yowma laa dilla ilaa dillu qofka qof deyn uu ku leeyahay deyntaa dib ugu dhiga ama deentaba ka saamaxo kaba cafiyaba maalinta yowmulqiyaamo hadhsiga iyo hoyaatinka la rabo ama loo baahi qabo carshiga ilaahayba maalintaa qofka ilahay hadhaya subxaanahu wa tacaala xadii saxiixa oo tanmadi ayrkiiba soo saaray saxiixaljaamic xadii kale kasii cajo badan oo axmed warinayo irwaaga abaali kusoo saaray oo rasuulku leh sal ly sl man andara mucsiran falahu bikulli yawmin milahu sadaqa qofka qof dayn uu ku leeyahay daynta u suga intuu iska soo bixinayo maalin walba oo uu dayntaa qofkaa dib ugu dhigo sadaqad bay isaga u tahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inta deynta aanu iska bixin awalan marka u horaysaa baabu shuruudi lbayci bayca iyo wax kala iibsiga shuruudihiisii baabkan ka hadlaya wa fiihi baabkan waxaa ku sugan daabidaani laba daabid addaabidu lwalu daabidka hore shuruudu lbayci bayca shuruudihiisu sabcatun waa toddoba toddoba shardi baa shuruudaha beeca ka mid ah shardiga u horeeyaa ridaa raalli ahaansho waa inuu jiraa oo waxaa loo shardinayaa kii wax iibinayey iyo kii wax ka iibsanayay baa'ic iyo mushtar baa la yidhaahdaa arkaan buu yeelan doonaa shuruudo in maskaxda lagu qabto loo baahan yahay labada qof ee wax kala iibsada midna baa'ic baa la dhahaa waa ka wax iibinaya midna mushtar baa la dhahaayoo waa wax ka iibsanaya marka kii baa'ica ahaa ee wax iibinayay iyo kii mushtarka ahaa ee wax ka iibsanaya labadaba waxaa loo shardinayaa raalli ahaansho inuu jiro waayo alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ilaa tijaaratan ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum so-aal lama odhan subxaanau wa tacaala raalli ahaansha waa inuu jiraa xadiidka saxiixa ahaa ee ibn maajah ibni xibbaani hayrkii ay wariyeen waatuu rasuulku yidhi sal lla alay wasalam inama albaycu can taraad baycu waxa weeyaan waa raalli ahaansho unbuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh sidaa awgeeda marka baycu waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan in raalli ahaansha ay jirto waa shay muhiim jiddan ah marka meeshii haddii lagu yidhi raalli ahaansho ayaa shardi ah maxaa meeshii ka baxaya waa su-aal meesha iman karta waxaa ka baxaya meeshii wixii iibkii ku salaysnaa khasab iyo dirqin sooma hadde ikraah iyo khasab iibka ku salaysan iibkaasi ma ansaxayo waxay marka culimmadu yidhaahdaan iibka khasabka iyo dirqinta ku salaysan ma ansaxayo inuu yahay mid xaq ku dhisan mooyaane inuu yahay mid xaq ku dhisan maxaa looga jeedaa laba sababood baa looga jeedaa kow sababta koowaad in qofkii wax iibinaya baayica ahaa la khasbo oo baycii lagu khasbo iyadoo markaa dee dulmi uu ku yahay khasabkaa la khasbayo oo wax xaq ahna aan lagu lahayn tusaale ahaan wuxuu noqon karaa in nin madax ah uu nin ku khasbo inuu gurigiisa ka iibiyo nin madax ah ayaa wuxuu ku khasbayaa nin kaloo shacabkii ka mid a daartiisa inuu iibiyo waa daris markaasaa kan madaxdaa wuxuu u baahday inuu guriga dayr weyn u sameeyo oo guriga u ballaadhiyo kii ku dheganaa buu yidhi war guriga iga iibi ee miskiinka ahaa ee racyada ka mida ah. markaasuu war kaa iibin maa anbuu u baahanay gurigayga markaasuu khasab baad iiga iibinaysaa khasab buu markaa kaga iibsaday taasi waxa weeyaan oo ninkaasi beecaasi ma ansaxayo waayo waa beec ka soo fulay raalli ahaansho waxaanayn buu kasoo fulay haddaba ikraaha laftiisa iyo dirqinta shuruudo saddex uu leeyahy sidiisaba saddexdaas shuruudood baa lagu ilaaliya waxaa la yidhaahdaa wayushtaradu fi likraah alaaata shuruud ikraaha waxaa loo shardiyaa saddex shardi o an yakuuna ulman biduuni xaqin an yakuuna dulman biduuni xaqin waa inuu qofka kan la khasbayaa waxaa lagu khasbayaa ay tahay dulmi oo xaq aanay ahayn sida kan aynu sheegnay hadda oo kale labo an yakuuna almukrihu qaadiran calaa tanfiidi maa haddadahu bihi an yakuuna almukrihu qofka la khasbayna mukrah baa la dhaha ra'da kor dhigan tahay qofka wax khasbayana mukrih baa la ra'da la hoos dhigo haddii ra'da la kor dhigana waa kii la khasbayey haddii ra'da la hoos dhigana waa kii wax khasbayey marka kii hore wuxuu ahaa an yakuuna dulman biduuni xaqin ka labaadna waa an yakuuna almukrihu ka wax khasbayaa waa inuu yahay qaadiran calaa tanfiidi maa haddadahu bihi inuu yahay mid awoodi kara inuu ku fuliyo qofkan waxa uu ku handadayo maalan hadduu leeyahy waxaa iga iibi waa ku xidhayaa waa ku dilayaa waa ku masaafirinaya waa kaala wareegaya wax caynkaas kale ah waxaan uu qofkan ugu digyadam leeyahay waa inuu awoodi karaayo qodobka saddexaad an yakuuna atahdiidu lahu aw liwaladihi an yakuuna tahdiidu lahu aw liwaladihi handadaada qofka iyo hanjabaada lagu samaynayo hanjabaadaasi waa in ay tahay mid isaga naftiisa loogu hanjabayo in dhibaato la gaadhsiinayo ama maxay ubadkiisa laakiin haddii uu yahay in adeerkaa baan qaban doonaa iyo seedigaa baan soo qaban doonaa iyo baabkaas mid baab kale weeye marka saddexdaa qofkii lagu shuruudaha laga helo waa qof la khasbay saddexdaa shuruudood baa ilaalinaysaa ka labaad waxa weeyaan oo ikraaha kaas waa kii hore ka labaada ikraaha waxa weeyaan qofkii xaq lagu khasbayo qodobka hore waa qofkaan xaq lagu khasbayn shuruudaha yeeshay ee dulmi lagu khasbay kanna waa kii xaq lagu khasbayo si xaq ah ayaa uu mudan yahay in la khasbo oo beecaa la geliyo saasuu mudan yahay maalan waxa weeyaan nin badeecad haysta iyo alaabo markaasaa aynu tusaalaynaba nin baa nin wuxuu ka qaatay alaabo <clears throat> markaasuu rahan buu rahmad wax uu rahmay buu qofkaasi u dhiibay intaas rahamna iga hayso alaabadaana isii saasuu ku yidhi dayn buu ku yeeshay rahmadaa hayso alaabtana isii dayntii waktigii uu yidhi waa ku siinayaabaa la gaadhay watigii daynta waa ku siinaya uu yidhi ayaa la gaadhay ninkii dayntii lagama hayo waqtigaasaan ku siinayaa deyntu bil kadib laba bilood kadib sanad kadib deyntii lama hayo ninkii daynta lahaa waa u baahan yahay wixiisii deyntiisi ninka marka raahinka ah ee deynta lagu leeyahayna waa diidan yaha waa meermeerya deyntii inuu bixiyo xaaladda iyada ah waxaa lagu khasbayaa qofkii raxmadda ninka u dhiibay haddii raxmadda uu keeni waayo in la iibiyo wixii uu meesha raxmay dabeetana lacagtii lagu lahaana laga bixiyo hadday baaqi uga soo harana baaqigiisa la siiyo tusaale kale ninbaa wuxuu leeyahay guri yar gurigaa yaroo uu leeyahay guri yar baa meel ku yaalla laba nin buu gurigaasi u dhexeeyaa oo shurka ku ah labada guri guriga laba nin baa shurka ku ah guriga yaree cidhiidhka ah suuragalna ma aha gurigii in la qaybiyo oo la kala badho ninbaa wuxuu ninkii kale shurkada la ahaa uu ka doonay war guriga anigu qaybtayda waa iibsanayaaye guriga inoo iibiyo inoo kala badhmi maaye intaad inoo iibiso kharashkana inoo kala badh lacagta ka soo baxaysa markaasuu diiday warwar gurigu saasuu isugu kaha jirayaa war gurigii dee nin unbu wax anfacayaa laba nin ma anfacayo war guriga cidhiidhkay noomana kala go-ayo waynu wada leenahaye war guriga iibiyo lacagta qaybtayda isi waa diiday waa la khasbayaa markaana waayo de qofkaan xaqdarro ku socdaa soo maahade waa la khasbayaa markaas waa tusaale kale iyaduna tusaale saddexaad aynu keenno qof baa wuxuu yahay musrif hanti buu leeyahay laakiin eh, maanta sharci islaamiya haddii laysku xukumi lahaa dad badan badanoo reera odayaalka ah ayaa sharcigu howlgab ka dhigi lahaa oo hantidooda iyo waxoodii qaad iyo sigaar iyo qurun iyo balaayo ag hantidooda ku baaba'shay baa howlgab sharcigu ka dhiga la fadhiisin lahaa qof baa muflis ah oo hantida uu gacanta ilaahay u geliyey ayaa wadda aan sharci ahayn buu ku bixinayaa qofkaas sharcigii marka hantidii waa laga xanibay xanibaad baa sharcigu yaqaanaayo xijri waxaa la yidhahdaa xujri baa la yhahda waa taxjiir baa lagu sameeyey qofka hantidiisii laga xanibay ee laga fadhiisiiyey ee masaariifta laga siinayo keli ah ayaa dayn lagu yeeshay waxaa lagu khasbayaa markaa qofkaasi hantidan marka laga xanibay ee la hayo in la iibiyo si dayntan badanee loogu leeyahay laga bixiyo mas'aladu tusaale badan bay yeelan kartaa ku saabsan fidaha iyo khasabka qofka la khasbi karo laakiin waxaas oo dhan oo tusaale ah hal qaacido baa ku ururinaysa qaacidadu maxay tahay idaa kaana alikraahu bixaqin idaa kaana alikraahu bixaqin fa ina albayca yasixu haddii khasabka qofka la khasbayo inuu waxaan iibiya lagu khasbayo ay shay xaq a ah tahay sida hadda intaynu sheegnay oo dhan idaa kaana alikraahu bixaqin faina albayca yasixu iibku markaas waa ansixi maaya dee waa ansaxaya iibku walaw kaana albaa'icu hayru raadin bidalik faina albayca yasixu walaw kaana albaa'icu ka wax iibinaya haba noqdo hayru raadin bidalik midaan raalli ka ahayn isagoo ka yuusayo hadlayo raalli ka ahayn baa la iibinayaa dee ila baa ku taxluqa meesha marka qaacidadaas meel ku qoro xifdi ida kaana alikraahu bixaqin faina albayca yasixu walow kaana albaa'icu hayru raadin bidalik baayicu haba noqdo minaan raalli ka ahaynba athaani shardiga labaad alrushdu meeshu uu jiraa rushdu waa inuu jiraa haddii alaidmaayo hanuunsanaan meeshu waa inay jirtaa rushdiga waxaa loo jeedaa waa shuruudaha beycu ku aas shardi ka mid ahe waa in qofku maamulkiisa iyo tasarufkiisu uu wacan yahay ixsaanu tasaru baa la ixsaan tasaru tasarufkiisu waa inuu wanaagsan yahay oo rushdiga waxaa kasoo horjeeda safahnimada iyo safihnimada kasoo horjeeda marka qofkii baa'ica ahaa ee wax iska iibinayey iyo kii mushtarka ahaa ee wax ka iibsanayay shardigaa labada waa u yaalaa meesha maxaa la diidaya nin waala nin miir qaba ina wax kala iibsadaan baa la diidaya soomahade ama niman yaroo saqiiroo dhashay iyo nin weynoo qaangaan wax ah kala iibsadaan baa la diidaya oo de maaragtay hadhow iibkaasi wax ka soo noqdo hadduu wax ka soo noqdana de daabid baa loo samaynaya arushdu marka hanuunsanaan waa inay jirtaa iyo maamul wanaagsan oo tasaruf fiican lagu bixin karo waa inay meeshii jirtaa athaaliu ka saddexaad nmabiici kownulmabiici waxaa la iibinayaa waa inuu yahay maalan maal waa inuu yahay maal waa inuu yahay macnaa waxaa loo jeedaa qowlulmubiici maalin waxaa loo jeeda wax la maalaysan karo wax manfaca leh waa inuu yahay waxan qofka laga iibinayo kan wax iibinayaana waa inuu wax manfaca leh iibiyaa ee waa inaan wax madaro leh aanu iibin sida wax la cuno oo manfaco leh wax la cabo oo manfaca leh wax la xidho oo waxtar leh gaadiid la raaco guryo la dego addoomo rag iyo dumarba leh arrintu waa inay sidaa tahay maxaa meeshii marka la diidayaa ile marka lagu leeyahy kawnulmabiici maalan mabiicda iyo waxa la iibinaya waa inay tahay wax la maalaysan karo manfaca leh waxaa la diidayaa waxaa la iibinayaa inaanay noqon waxaan manfaca lahayn ama hadduu xitaa manfaco manfacadiisu ay tahay manfaca muxarama waa fahansooma maxaa ka mid ah aalaatu lahwigide musigii baa la iibinaya heesihii jaaskii iyo balaayadii ku duubnaayeen baa la iibinaya ma durbaankii ama kabankii buu iibinaya ama khamri buu iibinaya sigaar buu iibinaya qaad buu iibinaya waxaasi manfaca waa ku jirtaa haba yaraatay laakiin manfacadeedu waa manfaca muxaramah soo maaha dee kii hadda qaadwalaha ayaa ka lacag badan magaalada lacagteedaba qaagsaa lagu shubaa soo maaha dee kii sigaarka iibinaya waa la mid kii buuriga iibinaya waa la mid lacag iyo xoolo iyo hantiba waxaa lagu kala shubaya looga dhargay laakiin lacagta iyo hantida iyo waxa la kala shubayo ma manfacadaasi ma muxaram ba mase waa manfaca mubaaxa muxaram wey soo maha sidaa awgeed baa qofka kama xajin karo hadduu dhinto kafan loogama iibin karo waxa weeyaan sadaqad ma gelayso hadduu ka tooba keenayana waxay noqonaysaa inuu masaalixda caamka ku fuliyo wadooyin inuu ku dhiso qashin inuu ku qaado balbalooyin dadka ay harsadaan suuqlayda ah inuu ka dhiso musqulo bulshada u suuqa gudihiisa ku yaallo qofkan guriga ka fogaya mangaarikan uu ku baydho inuu ka dhigo wamaa ilaa dalik masaajid lama gelin karo malcaamal lama gelin karo qof gaajsan lama siin karo qof dee baktinayo oo qofkii dee mudarka ahaa mudarkii isaga waa la siin karaa waayo allah wuxuu yidhi waaxalla allahu lbayca waxarama ariba baycii waa la xalaaleeyey ribadiina waa la xarimay de ribada manfaca ku jirta soomaha de maxaa loo xarimay lakin waa manfacadeeda maxay tahay manfaca muxarama soo ma waayo nabigu sal alla alay ali wasalam wax iibinta wuu samayn jiray isaga udhisa wax iibiyey oo jaabir waa tu awrka ka iibiyey soo garanaysaa oo nabiga naftiisa wax iibsho waa tu jaabir awrka ka iibiyey lacagta imanka dambe u celiyey waa tuu nabigu sal alla alay ali wasalam faraskii ninkii reer miyiga waa tuu ka iibsaday khusaymana oo ka markhaati kacay ibnu haabit marka waxaa loo shardinayaa caynta shaygan la iibinayo ee qofku iibsanayo caynteydaa waxaa loo shardinayaa inay noqoto shay la maalaysan karo iyo inaanay shay la maalaysan karoo manfacadeedu fiicnayn ay noqonayso saddex shardi baa loo shardiyaa shardiga koowaad an yakuuna fiihaa nafcun an yakuuna fiihaa nafcun waxaan aad iibinayso ama iibsanayso waa in nafci ku jiro maxaa meeshii la diiday marka falaa yajuuzu baycu maa laa nafca fiihi haddaba falaa yajuuzu baycu maa laa nafca fiihi ma bannaana in la iibiyo wax aan manfaca ummadda u lahayn warkaas waa cadiya soo maa waa kow shardiga shardiga labaad an yakuuna annafcu mubaaxan manfacada laga helayo shaygan la iibinayo waa inay tahay dhaqaalaha kaa soo gelayaa mid bannaan sharci ahaanoo mubaax ah haddaba maxaa la diidaya marka maxaa meesha ku baxay limidan waxbaa ku baxaye falaa yajuuzu baycu maa fiihi nafcun muxaram falaa yajuuzu baycu maa fiihi nafcun muxaram mar haddii la wii nafci mubaaxa wixii ku jira waa la baneeyey maxaa laguu diiday wixii nafci muxarama ku jiray sooma haddee haddaba falaa yajuusu baycu maa fiihi nafcun muxaram haddaba waxaan bannaanayn in la iibiyo wixii nafci ku jira laakiin nafcigiisaasuu xaaraam yahay imse shardidu halka ku haysa hadda laba soo maaha athaali ka saddexaad an takuuna ibaaxatuhu mulaqatan an takuuna ibaaxatuhu mutlaqatan waa in bannaanaanshaha shayga kan manfacada ku jira ay bannaan tahay waa inay tahay mid madax bannaan oo aan waxba ku xidhnayn had iyo goor manfaco xalaal oo bannaan waa inay tahay ile waxaa jira ashyaa iibintooda ay xaaraam tahay laakiin sababaha qaarkood ay xalaal ku noqotaa jira soo ma hadda ayga maalan ayga oo kale eygu iibkiisu ma saxbaa mase waa khaladad waa xaaraam soo maa ila nebigu markuu tirinayay wuxuu yidhi wa hamanu lkalbi buu ku daray kaahinka iyo maaragtay qofka e, zaaniyada lacagteeda iyo iyo eyga lacagtiisa uu ku daray sal alay slam marka dee eyga iibsiga wtiga waqtiyada qaarkood la iibsanayo waa muqayad inaad beer ku waardiyaysanayso in adhi badan aad leedahay ama xoolo uu kuu raacayo in xuduudda uu ilaalinayo waxyaalaha caynkaas uu ku bannaanaan karaa soo maaha dee baahi loo baahdo laakiin miyuu bannaanya sidiisaba in ay laga ganacsado ma bannaan marka waa inuu yahay waxa kan manfacada ku jirtaa la iibinayo waa inay tahay an takuuna ibaaxatuhu ish mulaqatan waa inay tahay mid mulaqa oo guud haddaba waxaan bannaanayn maxaa meeshii ku baxay kana waxbaa ku baxaya falaa yubaaxu baycu maa kaana mubaaxan lixaaja falaa yubaaxu baycu maa kaana mubaaxan haddaba la bannayn maayo <coughs> shay iibintiisu ay ku bannaantahay lixaajatin falaa yubaaxu baycu maa kaana mubaaxan lixaaja baa kaasna ku bax sida aygii oo kale weeyaan araabicu kan afaraad an yakuuna almabiicu mabiicda waa waxa la iibinaya waa inuu yahay mulkan wax milkigiisa ku jiro oo gacanta ku hayo lilbaa'ici kii bacmushtarkaayee wax iibinayay ow amase yani milki markuu leeyahy waa inuu isagu leeyahay loo jeedaa waa in qofku wuxuu iibinayo wuxuu isagu leeyahay waa inay waxan yihiin ow amase isagu ma e ma'duunan lahu waa loo idmay fiihi ay fii baycihi iibintiisaa loo idmay labadaa unbuu noqon karaa ila haddii la yidhaahdo qofku wuxuu wuxuu suuqa keena waa iibin karaa waa khalad baa soo baxaya badan dee soo maha qof baa laga yaaba neef uu soo dhacay inuu iibiyo marka qofku wuxuu iibinayo laba siyood unbay ku bannaanaan kartaa koow inuu isagu leeyahay milkigiisii tahay soo mid maaha taas labo in qof uu yidhaahdo war alaabtan wakiiliga noqo iisoo iibi soo laba maaha dee labadaas ugu bannaanaan kartaa ya ku wareegaysa waraasadii soo maaha dee dadka dhexaltooyada marka wakaaladu wakaaladdu waktigoodu waa waktigee waa muddatu muddatu xayaati alwakiil kii wax wakiishay inta uu noolayay baa wakaaladu shaqaysaa tusaale qof baa nin baa nin wuxuu u dhiibay xoolo iyo hanti markaas wuxuu ku yidhi war arrintaa ku mushtar oo haddii alle ku shaqee ama wuxuuba u dhiibay alaabuu u dhiibay alaabtii buu alaabtaa bal iibiyo wakiilba adigatee waa kaa baycaas waa ansaxayaa soomaha dee laakiin waayo isagu dee maqaamkii ninkii de wakiishay maqaamkiisuu joogaa xadiidkii hadda aynu soo marnaa u daliil ah ila saxaabiga hadda wakiil buu ahaa soomaha dee ka labaad waxaa la yidhaahdaa alwasiyu alwasiyu wasiguna waa kee waa kii loo dardaarmay oo loo idmay qofkan markuu dhinto kadib inuu ku tasarufo oo ka shaqeeyo hantidii qofkani uu lahaa laba suura soomaa halkaas ilaa afar suuro wey labadaasaasu sheegnay hadda tusaale aan ka bixinno kaana waxay tusaale noqon kartaa ninbaa nin wuxuu kula dardaarmay wax hantidiisa ka miduu kula dardaarmay inuu gacanta ku dhigo hayo kaa lagula dardaarmay waxaa u bannaan inuu hantidaa maamulo oo haddii alla idmaayo qofkaa markuu dhinto kabacdi wixii uu arkayo inay maslaxadi ugu jirto qofka kan inuu ku maamulo oo haddii aliidmaayo uu markaa dee ka shaqeeyo waayo ilaa qofkii maaliga ah maqaamkiisi wuu taagan yahay qodobka saddexaad waxaa la yidhaha annaadir waa eege waxa weeye naadirkuna wixii xoolihii la waqfay qof baa guri waqfay malcaamad waqfay lacag muxuu ahaa meel buu waqf u bixiyey qofku wixii uu waqfay hadduu ka dhinto cidda qofkaa ehliyadiisa ah ee u xil saaran ee waqafkaas sii ilaalinaysa si aanay dadyow kale gacantooda ugu dhicin ama aanay u dayacmin kaas naadir baa la dhahaa oo haddii aala idmaayo naadir baa kaa la dhahaa naadir baa la naadir oo waxaa u daliila cumar bn alkhaaab radia allahu tacaala canhu dhul uu khaybar ku lahaa ayaa wuxuu yidhi taliihi xafsa dhulkan waxaa maamulaysa gabadhayda xafsa uma dawu ra'yi min ahliha waxaa xafse ku xiga kuwa caqliga leh ehelkeeda ka mida ayaa haddii alidmaayo iyaguna ilaalinaya ka afraad waxaa la yidhahdaa alwaliyu waxaa la yidhahdaa ka afraad alwaliyu hadda waxaynu sheegnay saddex soo alwakiilu haye labaad alwasiyu ka saddexaad annaadiru ka afaraad alwaliyu waa kii weliga ahaa weligu waa laba nooc weli caama weliyun caamun wa waliyun khaasun labaa kala jira weli caam ah waa ninkii xaakimka ahaa ee madaxweynaha ahaa ee maqaadiga ahaa maamulkiisa iyo welinimadiisu waa caam ninkaasi oo dee isagaa maamulaya wilaayadiisa markaa uu maamulo amwaalsha iyo hantida muslimiinta isagaa u maamulaya agoomaha haddii agoonku weli gaara aanu lahayn isagaa maamulaya welina waxaa la weli khaas ah waa maamulo khaas ah waa ninkii dee agoonka hantidiisa adeerka u ahaa gacanta ku hayay sidaa awgeed baa waxaa qof kasta oo haddii alidni ma'duunu fiihi ah oo loo idmay arrintaasoo isu taaga ama wakaalad ha ku qaado ama wasiyaha ku qaado ama naadirnimaha ku qaado ama wilaayaha ku qaado bayciisu muxuu noqonayaa fa baycuhu axiix bayciisu waa saxiix waase goorme goortuu saxiix noqonayo waa marka uu qofkan uu wakiilka ka yahay sida ay maslaxadiisu ku jirto uga shaqaynayo oo aan uga shaqaynayn sida isagu uu rabo isagu siduu rabo waxtar ugu jirto alkhaamisu ka shanaad alqudratu waa karid uu qofku awoodoo kari karo calaa tasliimihi dhiibidiisa uu dhiibo waxaan uu iibinayo waa inuu awood u leeyahay qofkani waxa uu qofka kale ka iibiyey inuu ku wareejin karo waa shardi inuu ku wareejin karo waa shardi ninkii baayac mushtarka ahaa ee wax iibinayay waa inuu qofkii waxaan ka iibsaday wixii ay kala iibsadeen waa inuu wareejin karo inuu wareejin karo weeyaan baa laga rabaa qofka sidaa awgeed baa baa'icu waa inuu qaadir yahay awood u leh dhiibid uu dhiibo waxa kan kii iibsadayna waa inuu awood u leeyahay inuu waxan intuu guddoomo haddii alla idmaayo gacanta uu ku dhigo baycu marka qofku hadduu iibiyo waxaanu awoodi karayn inuu ciddii ka iibsatay ku wareejiyo hadduu qofku iibiyo laba siyood unbay noqon kartaa in waxaa qiimihii uu joogay ee suuqa ka joogay wax ka yar uu kaga iibiyo iyo in haddii aan la idmaayo qiimihii uu joogay qiimaaan ama haddii aan la idmaayo qofkii uu dhibaato kale soo gaadhsiiyo oo waxba qofkii hantidiisu beenbeenya dulmi markaa ku cuno khulaasadu waxay noqonaysaa qofka wax qof wax ka iibinayaa waa inuu qaadir yahay inuu silcadii qofkan uu ka iibiyey uu ku wareejin karo haddii uu awoodi kari waayo inuu ku wareejiyo bal ka waran dhul buu qofkan ka iibiyey tusaale ahaan jago iyo dhul iyo boos buu qof ka iibiyey dhulkaa markuu qofka ka iibiyey ama guri buu ka iibiyey dhul laysku haysto oo dad isku haystaan buu ka iibshay ama guri buu ka iibiyey sharcigu xanibay iibintiisaba baycaasi wuxuu noqonayaa bayc baatil ah ninkaasi hantidiisii buu leeyahay dadka is haysta qayb ka soo galla odhan maayo hantidiisuu qofkaas uu leeyahay waayo alla wuxuu yidhi ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum can taraadin minkuma meesha ka maqantay marka nabiguna wuxuu yidhi sal allau alay wasalam nahaa can bayci algharar rasuulku beeca khiyaamada ku jirto waa uu nahiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh khiyaana markaa ku jirta dee qofkii waxaadan gacanba koyn baad ka iibisa asaadisu kalixaad macrifatu thamani wlmuthamani macrifatu thaman lacagta wax la kala siisanayo waa in la garanayo inta ay tahay waalmuthammanu shayga la iibsanayana waa in la garanayo thamanku waa lacagtii wax la kala siisanayo muthamanna waa maxay waa shayga laftiisii kursi baan kaa iibinayaa waa inaan kursiga lacagtiisana kuu sheegaa dee waxaan kaa iibinaya waa inaan kuu sheegaa haddaad tidhaha shay baan kaa iibinayaaye boqol kunkeed shay baan kaa iibinaa lacag keen oo maxaan keenaa dee lacag fiican keen dee imisaan keena waxuun keen adigu shan boqoloo kun baa qofkii uu kuu dhiibay lacagtiina ma aadan sheegin waxa qofkan ka iibisana ma aadan sheegin soo maaha de marka maxaa la doonaya waa inaad lacagta wax la kala siisanayana aad sheegto qiimahu intuu yahay isla markaa maxaa sheegaysaa oo kale shayga la kala iibsanaya waad sheegaysaa waa in la garanaya waa macrifatu thamani lacagta waa in la garanayo wlmuhamani shaygii la iibsanayayna waa in la garanayo saasaa muhiim ah marka aynu kala qaadno labu sheekhu sheegay soo maaha dee lacagtii iyo iyo shaygii soo maaha aynu kala qaadno marka lacagta lacagtu waa inay tahay wax la garanayo ama ha noqoto mid hadda laguu tirinayo oo kaashoo farta lagaa saaray ama ha noqoto lacag bayaanay noqone alaabo lagugu wareejinayo ha noqoto waayo nebigu sal lla alay wasalam haddaan sidaa wixii loo caddayn lacagtii la caddayn bayca maxaa ku jira waxaa ku jirta khataraad sooma hadde khiyaamaa ku jirta dagid baa ku jirta rasuulkuna waa reebay bayca khiyaanada ku jirta labada qof marka lacagtay la kala wareegayaan midna u qaadanay midna uu bixinaayo waa in la garanayo waa shardi markaa ahlucilmigu masaladaa ay u shardiyeen baycaasina ma ansaxayo waa bayc wax jahaalo laga yahay la iibsha ma ansaxayo tusaale markaan tusaaleeyo tusaale wax lagu fahmaaye qofba waxaad ku tidhi hebelow kitaabkan gacantayda ku jira iga iibso waxaan gacantayda ku jira waa kitaabe iga iibso gacantaaduna waa laabanta kitaab yar baad gacanta ku haysaa ama adkaara ama mid yaroo de ah baad gacanta ku haysaa gacantayda kitaab baa ku dhex jira e kitaabka ama warqad baa gacantayda ku jirtae ama dahab yar baa dheg dahaba ah, ama kaatun dahaba ah, baa gacantayda ku jiree iga iibso gacantuna way ku laabanta sooma ama waxaad leedahay jeebkayga jeebka waxaa igu jira kaatun dahaba qurux badane hiblaayo kaatunkaa dahabkaa iga iibso beecaas ma ansaxaya waa maya waxunbaad qofka u sheegtay waxbuu arkay hadda ma arag qofkii qofkii hadda waxaa ku tii maanigaad iga kalsooni xun tahay waa ku siinayaa waan hayaayo waan ku sare ila heshii beecaas ma ansaxay waa qar waayo waxaa dhici kartaa waxaa loo diidaya waxaa dhici kartaa qofkan waxa aad waxan ka siinayso in wax ka jaban uu joogo aragti la'aanta waxaanu arki waaye lacag badan inaad kaga qaaddaa laga yaaba sooma sooma dhici karta dee maal kaatun baad gabadhii ka iibinaysaa kaatunkaasi magaalada wuxuu ka joogaa konton dollar laba boqoloo dollar baad ka siisa laakiin hadday arki lahayd way garan lahayd raqamkiisa iyo lambarkiisa oo qiimaha u jooga kaa siisan lahayd qofkaasi marka soomaadan dagin oo ma khiyaamin de waa qodob qodobka labaad waxaa dhici kartaa in maarata xitaa qofkii mushtarkaa laftiisii dhibaata ku dhacdo kii wax iska iibinayay oo wixii wax ka qiimo hooseya xitaa isagoo siyaa dhici karta arrinta labaadna waxaa weeyaan macrifatu lmuthaman shaygii la iibinayey ee ahaa maaragtay cayntii la iibinayey in la garanaayo wuxuu yahay waa silcada muthamanku waa alaabadii la iibinayey shardigaasa u yaalla in la arko haddii aan la arkinna la sheego sifadiisa ama haddii kale wax lagu garan karo maqalkiisa urintiisa dhadhankiisa taabashadiisa tilmaantiisa araggiisa waa wax lagu garan karaa la sheego arrintaasa marka shardi u ah kuma filna oo keliya in la helo shaygii mid un kuma fillan wax la garanaya wuxuu waa inay yihiin aan tusaalayno qof baa waxaa ku tidhi waxaan kaa iibinayaa salladaa iyo bacdaa aan sito haddii alla idmaayo waxa ku jira ayaa waxaan kaa siiyey boqol dollar salladayda waxaa la iibinaya xagee ku jiraa marka ama bacdu ku jiraa ama muxuu ku jiraa salladii waa musamankii soo maha waxaa bacdayda ku jira aan sito ama boorsadayda ama salladayda boqol doolar baan kaa siinaya waa bayc laakiin waa bayc laga jaahil yahay wixii la iibinaya baa la garanaya wuxuu yahay maxaa bacdaada ku jira maxaa boorsada kuugu jira maxaa sallada ku jira yaa garanaya dee la garan maayo baycaasi marka muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa ama ha noqdo waxaasi waxaa laga yaabaa hadhow marka lacagtaad kala qaadataan inay xaba roodhiya noqoto sooma dhici karta boqol dolar lagaa qaato sooma dhici karta de waxay noqon kartaa soomaha inay noqoto kab kaa go-nayd oo aad suuqa u weeto soo kabanaysa boqol dolar qofka waad ka qaata ama raashin ha noqoto waxaaba dhici karta inaad xoogaa ciida ama quruuraxa aad kusoo shubtay baa dhici karta marka qarar baa laga baqaya qarar waa fahan soo maa marka maxaa shardi ah waa in la garanaayo maxay lacagtii iyo musaminka kitaabu lbayc waa kitaab muhiim jiddan ah tusaalahayn u doonaa masaa-ishaynu badin doonaa maskax furan buu u baahan yahay gaar ahaan dadka wax rogrogta ee ganacsatada ah macrifatu thamani waa in lacagtii la garanayo wlmuhamani shaygiina waa in la garanayo la iibsanayay asaabicu ka toddobaad an yakuuna waa inuu yahay waxaan la iibinayo munjazan wax go-an waa inuu yahay laa mucallaqan wax shardi ku xidhan waa inaanu ahayn maxaa looga jeedaa waa shardiga toddobaad soo maaragta qof baa kuu yimi wuxuu ku yidhi kabahan iga iibi kabaha kan iga iibi buu qofku ku yidhi markaasaa waxaad ku tidhi waan kaa iibinayaa bishu markay dhammaato warkaagu ma go-an yahay mase ma go-ona hadda ma go-ona waa mucallaq soo maaha shardi buu ku xidhan yahay waan kaa iibinayaa beerkan kabaha ah ama jooggan kabaha ah laakiin waa goorma ha dhammaato bisha ama waxaad tidhi waan kaa iibinayaaye gabaraan meesha wada haysanaa maqane gabadhaa ha timaado beecaasi ma go'inde waa mucallaq marka waa inuu an yakuuna munjazan waa inuu yahay maxay wax go'an waa inuu yahay beecaad qofka ka iibinayso laa mucallaqan waa inaanu ahayn baycu wax shardi ku xidhan <coughs> hadduu shardi ku xidhanya ma aljawaabu la ma ansaxayo maxaa loo diiday waa bee qarara waa bee qarara waxaa laga yaabaa da hantidii hanti ka badan qofka inaa ka siiso waxa kan hadhowna waxa weeyaan qofkii wixii waa ku dhacaya ama waxaa laga yaabaa inaanay dee xidhminba mucaawadadii wixii qofkan laga reebay tacliiqa shardigaas hadduu shardi mustaqbal uu yahay inuu dhacana waa la arkaa inuu dhicinna waa la arkaa qofkii waa kugu soo talagalay bishii markay dhammaatay dee walaal bishii dhammaataye dee iga iibi kitaabkii muxuu ahaa ii sheeg kabihii iga iibi markaasaa maxaad ku tidhi alal waa waxa weeyaan waa wa iska dhaafaad iibin mayna raalli iska aho qofkii marka waa kala xumaanaysa soo maaha oo wax ku xidhan lama ogola marka addaabidu thani daabitka labaad albuyuucu lmuxarama halkaa had muxuu kaga bax toddobadaa shardi shuruudu lbayc baa la dhahaa waa shuruudaha ugu muhiimsan wuxuu yidhi sheekhu markuu shuruudihii beyca ka soo baxay addaabidu thani daabitka labaad albuyuucu buyuucda iyo wax kala iibsiga ama bayca almuxaramati xaaraamta ah inaani wa cishruuna baycan laba iyo labaatan bayc weeye laba iyo labaatan bayc oo qaabka ama noocyada wax loo kala iibsada ah ayaa xaaraama waaye kow labada tankaa baycu sheekhu sheegayo dee sidaa baycu maxaa u asala sidiisaba bayc waxaa u asal ah banaanaansho sooma hadee ilahay wuxuu axalla allahu lbayca soomaa wax iibsi asal maxaa waa shareecada inuu bannaan yahay wax la iibsado dee waa asal laakiin waxaa jirta suurado iyo muuqaallo sharcigu uu sheegay oo ah beeca xaaraamta ah oo aan la ogolayn qofka muslimkaahi inuu wax ku iibsado kow albaycu fi lmasjidi masaajid gudihii in wax lagu iibiyo so xaaraan maha dee waa inabigu wuxu yidhi sal allahu alay ali wasalam idaa ra'aytum man yabiicu aw yabtaacu fi lmasjidi faquluu laa arbaxa allaahu tijaarataka haddaad ku arataan qof masaajidka wax ku iibinaya ama kusoo ka iibsanaya ilaahay beecaaga faa'iide kaama siiyo dhaha hadda waqooyigu waa ku yar tahaye koonfurtaa ku badan koonfurta iyo barigaa markaa tagtida iyo dadka wax ku iibiya waxaa ka mid a ah, eh, xididka eh, cadayga xididka ah iyo tusbaxyada dad baaba jira masaajida iska degan barxadaha iyo balbalooyinka waa masaajida xagga dambe oo masaajidkii meel ka tirsan wey halkaasaa tusbuuxu maanta dhan ku taxayaa bul iyo qurux buu u samaynayaa cadaygaas xididka ahoo intuu simay uu jarjaray buu halkan dhigayaa marka salaada laga baxaba waa goglanaya jamaacaad ka gadaya shanta waqtiba as baycaas xaaraam mahdi xaaraam waa in baycu yahay daa'iratu lmasjid waa ka baxsan yahay soo ma daa'iratu lmasjid waa inuu ka baxsan yahay ti xitaa ninkii xitaa masaajidka wax ku yaboohinayay maxaa la yidhi waxaa ku tidhahdaa ilaahay kuma soo celiya soo waxaad yaboohinayso baaheynayso su-aal bay culamadu isweydiiyeen fuqahadu wayba dhacday ka soo qaad inuu ninkii iibiyo uu wax ku iibiyo maxay masaajidkii baa dhacday baycaasi ma dhacayaa mise ma dhacayo waxay fuqahadu hadduu bayci masaajidka ku iibiyo wax ku iibiyo baycaasi waa ansaxaya waayo arkaantii dee toddobada shuruudood hadday u dhammaystiran tahay wey aynu soo marnay toddobadii shuruudood hal shardi oo diidayana kuma sugnaa marka rasuulku markuu leeyahay waxaad ku tidhaahdaan ilaahay beecaaga faa'iido kaama siiyo micnaheedu maaha beyciisu waa fasahaaday ma aha micnaheedu beycu waa ansaxayaa laakiin dembi buu ku ansaxay soo maha hindu uu ku ansaxo waa qawl fuqaada ka mid ah, lakiin aqwaal qool odhanaya jiraba oo xaaraam athani ka labaad albaycu waa wax kala iibsigii bacda nidaa'i aljumuca athaani adimka labaad ee jimcaha marka la adimo haddii aan la idmaayo haddii wax la iibsado baycaasi wuxuu noqonayaa bayc haddii aan la idmaayo muxaram abuu ah noqonaya waaya ma banaana bacda nidaa'i aljumuca in wax la iibiyo ma banaana adinka labaad oo imaamku mimbarka ku fadhiyo oo khudbadii la bilaabayo ma banaa ma ansaxayo inkastoo ah, masale khilaaf ku jira t qaarna waa ansaxaya ay leeyihin qaarna ma ansaxayo qaar waxay leeyihiin qofkii aan jumcada ku waajibin isagu adoonkii iyo qofkii dumar ahayd iyo kii bukay iyo waxa waa ka ansaxaysa laakiin cid kale kama ansaxayso way allah waa diiday oo wuxuu yidhi wadaaru lbayca dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun so alla ma odhante marata ida nuudiya ya ayuha ladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascw ilaa dikri اllahi wadaru lbayca baycii ka taga oo haddii alla idmaayo beecaasi ma ansaxayo ka taga waatuu alle lahaa subxaanahu wa marka dee nahyigaas layska reebay wuxuu keenayaa fasaad buu keenayaayoo beecaha laga tagaa la yidhi qowlkaasaa uu sheekhu aad moodaa inuu aad u adkaynayo wax iibsiga iyo beyca jumcada adinka dambe marka uu dhaco waxaanu kasoo hadalnay masalada qaybteeda hore iyadoo laba qowl iyo aqwaal ay ku jiraan culimadu qaarna waa ansaxayaa qaarna ma ansaxaya odhanaya marka sheekhu isagu wuxuu rajaxayaa sida matnigaba ku cad in beycaasi aanu ansaxaynin oo beyc muxarama uu noqonayo <clears throat> athaaliu ka saddexaad xitaa sheekhu waxaad hadalkiisa ka fahmaysaa haddii qofku maalan baa uu qof shay ka iibiyo adinkii hore ee jumcada isagoon qofkii shaygii guddoomin adinkii dambena la adimo haddii jumcadu markaa laba adimba beledka laga adimo oo markaa adinkii hore iyo adinkii dambebaa guddoonkii iyo kala iibsigii dhacay siintii iyo guddoomiddii baa labadii adin isku beegbeegantay beecaasi waxa weeyaan ma ansaxaya xataa hadalkiisa laga fahmaya athaaliu ka saddexaad ee bayca muxaramka ah albaycu calaa bayci lmuslim albaycu waa iibka calaa bayci lmuslimi qof muslima iibkii laga dul iibiyo qof muslima wuxuu iibsaday in laga dul iibsado waxaa xaaraam ah qofka bani aadamka ee muslimka ah inuu iibsado wixii walaalkii uu iibsaday sidoo kale wuxuu iska iibiyeyna waa la mid waayo nebigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam laa yabic bacdukum calaa bayci bacdin xadiidka bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba soo saaree yaanu iibin qaarkiin qaarka kale beeciisa yaanu iibsanin marka arrintaasi waxay xataa fuqahadu waxay leeyihiin waxaa soo gelaya muslimka keliya maaha e qofkii xitaa macsuumu dam ah waa soo gelaya sida gaalkii xitaa dimiga ahaa ee canshuurta laga qaaday muslimiinta ku hoos noolaa sidaa awgeed marka beeca caynkaas ah iibka qofka muslimkaahi iibkuu iibsadee laga dul iibsadaa xaaraan buu noqonaya mana ansaxayo xitaa daahiriyadu waa khilaafsantahay masalada tan waxaan odhan lahaa xitaa dimmigu wuu soo gelayaa laakiin daahiriyadu abu daauud daahiri madhabkiisu isagu waa khilaafsan yahay sidaa awgeed beyca qofka muslimka ah wuu qofka kale ka dul iibsadaa ma banaana aan tusaaleeno tusaala wax lagu fahmaaya maalan gabadh la yidhaahdo hindaba ka soo qaad ayaa waxay iibsatay gabadh bay waxay ka iibsatay albun cajalada ah oo qur'aanay ka iibsatay waxay ka siisatay boqol kun tusaale bay ka siisatay dabeeto qof kalaa yimi gabadh kalaa timi oo waxay u timi gabadhii hindo ahayd ee boqolka kumbahalka siisay markaas siisatay markaasaa waxay ku tiri anigaa kugu siinaya siddeetan kun oo boqolkii labaatan baa kaaga soo noqonaya aniga iga iibso anaa kuu haya ama meel baan ku soo arkay intaa la siinaya iska celi ama lacag kororsan ha u sheego marka ama lacag dhimanba ha u sheego ma banaana saxna maaha xalaalna ma aha waa bayc alaa bayci a ah muslimin wey masax maaha marka bayc caynkaas oo kale ah qofkii qudhiisa wax iska iibiyey oo wax iska iibintiisii wax iska iibin laga dul iibiyey taas hore waxay ahayd bayc alaa bayc waxaa jira bayc alaa bayc iyo shiraa calaa shiraa bayca yashiruhu waa laba kelmadood isu munaasiba marba midbaa lagu maga marna wax iibintaa lagu idlaaqaa marna wax soo iibsigaa lagu idlaaqaa tusaalihii hore haddaan ku celiyo wuxuu ahaa bay calaa baycin gabadha hindo la yidhaahdo masalan ayaa albun cajalada ah waxay ka iibsatay gabadh faatimo la yidhaahdo boqol kunna way ka siisatay tusaale gabadh gabadh baa timiyo waxay u timi hinda markaasay ku tidhi iibkan aad boqolka kun uu shaygan lagaa siiyey isagoo siddeetana ama kontona ayaan anigu hayaa ama heblaaya haysa ama halkaasaa lagu hayaa <clears throat> markaa qiimaha ha sheego xalaalna ma noqonayso mana ansaxayso waa bay calaa bayci muslim soo maha markaa shiraa calaa shiraa'i muslim qof baa muslima ah, ayaa wax iska iibiyey oo cid kale wax ka iibshay qofkii shayga iska iibiyey cid kale ka iibiyey in laga dul iibiyaa ma bannaana suuradu waxay noqon kartaa gabadh xamdi la yidhaahdo maalan ayaa waxay ka iibisay gabadh la yidhaahdo caaisha saacad bay ka iibisay saacaddii waxay ka siisay boqolku gabadh kalaa timi waxay ku tidhi tii saacadda iska iibisay haddii aan la idmaayo waxaad ka siisaa qiimo qiimihii ka badan maalan gabadhaasaa timi gabadhii saacaddii markay gabadhii ka iibisay ayaa mid kale u timi waxay ku tiri abtichaa lahu bimia ma waxaad ah, gabadhi ma boqol kun baad ka siisa saacadatan kaasu ha saacaddaa boqol kun baan ka siiyey iiga soociya laba boqoloo kun anaa kaa siinaya ama boqol iyo konton kun anigaa kaa siinay iiga soocil kaasna waa xaaraan sooma hade labadaa noocba oo bayca ka mid ah mana ansaxayo waana xaaraam waxaana u daliila xadiidkii aynu akrinay laa yabiic bacdukum calaa bayci bacdin kaasaa u daliil ah xadiidkaas ayaa u daliil ah sidaa awgeed baan bannaanayn arrintaa caynkaas araabicu kan afaraad bayculgarari waa baycii qararka ahaa qararku waa bayca kedinta ah ee qofka lagu khatalo ee lagu kadiyaa la yidhaahdaa wuxuuna ka mid yahay wax kala iibsiga xaaraamta ah ama muxaramka ah ee faasidka ah beec walba iyo wax kala iibsi walba oo jahaalo ku salaysan waxa weeyaan wuxuu noqonayaa beec qarar ah rasuulku wuxuu yidhi alay slatu wasalaam abu hurayra wuxuu le radi allahu tacala canhu nahaa rasuulu sal lla alay wasalam can bayci lxasaa wa can bayci اlgarar baycularar nabigu waa reebay salawatu llahi wasalaamu calayh imaamu nawowi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay kitaabka sharxa muslimka mujalladka tobnaad safxada boqol konton iyo lix wuxuu leeyahay nahyiga bayculgarar baycan qofka lagu khatalayo lagu kadinayo la nahiyey waxa weeyaan waa asli asal weyn oo usuusha kitaabka bayca lagaga hadlo u asal ah sidaa awgeed baa imaamu muslim caleyh raxmatullah uu horraysiiyey masaa'il fara badan baana xadiidkan soo gelaya imaamu muslim kitaabkiisa saxiixa ah kitaabu kitaabuulbayc markuu bilaabo ama kitaabu kitaabuulbuyuuc markuu dhahaba xadiidkaasuu u horraysiiyey marka waa bayc haddii aan la idmaayo waxyaalo badan soo gudagelaya masaa'il fara badan oan la koobi karin baa beyca caynkaaso kale kusoo xaroon karta waxaa ka mid a ah, nin addoon u lahaayoo ka baxsaday oo nin intuu helo iibiyaa iibsadaa ka mid a waxaa ka mid a tulud ama neef ariya oo nin ka baxsatay ama qof laga xaday int in la iibshaa ka mid a waxyaala badan baa soo geli karaa bayca caynkaas oo kale ah marka beyculqarar rasuulku waa reebay calayhi salaatu wasalaam waxyaalo badan baa soo geli kara oo bayca muxaramka ka mid ah alkhaamisu kan shanaad baycu lxasaah ee xaaraamta waa bayca quruuraxa wax lagu kala iibsado xasaa waa dhagaxa yaroo finiinka ee quruuraxa ah ee wax lagu kala iibsado bayculxasaah saddex suuradood buu leeyahay ama saddex muuqaal bay fuqahadu ku tilmaamaan suurada koowaad ee miaalka koowaad uu yeelan kara waxaa weeyaan qofku inuu yidhaahdo maradan baan kaa iibiyey maradatan maryahan iyo dharkan halkan yaalla ayaan kaa iibinayaa markaasuu ninkii wax iibinayay intuu soo qaado dhagax yaroo quruuraxa ayuu sidaa maryihii meesha tubnaa ugu tuurayaa ama waxaan kaa iibiyey dhulkan baan kaa iibiyey jagada tan jagadaa ballaadhan ayaan kaa iibinayaa halkan laga bilaabo ilaa halkaa ay quruuraxaygu uu gaadho marka dee wax sugan maaha markii ninkii hadduu maradii quruuruxi saa u tuuro wuxuu ku dhacayaa quruuruxii maryo meel tuban buu mid qabsanayaa ku dhacayaa beecaasi sax maaha marka mid qofku mana aanu iska hubin oo aanu iska eegin waa suurad iyo muuqaal muuqaaladiisa waxaa ka mida ah inuu qofku yidhaahdo inuu yidhahdo maala waxaan kaa iibinayaa qof yahow quruuraxan baan tuurayaa markii aan tuuro quruuraxan marada uu ku dhaco khiyaar umalihid waa kaa iibsan yahay khiyaar umalihid wuu kaa iibsan yahay horaad ka qaadanaysaa waa beyculgarad beecaasi waa beyc qarar ah waana muxaram waa faasid waayo nebigu sal alla alay wasalam nahaa can bayci alxasaati wa bayci algharar baycu lxasaa bayca quruuraxa jaahiliyadi wax ku kala iibsan jireenoo waa beyc iminkaa wax lagu kala iibsan laakiin xaaraam ah asaadisu ka lixaad waxaa la mida ah kaasoo kale midkan soo socdaba ku dhodhow baycu lmulaamasa taabashada beyceediibaa xaaraan isna ah oo taabashada beyceed wuxuu noqonayaa qofkii inaad tidhaahdo maryahaas imisaad siinaysaa ku baayacay markaasaa waxaa tidhi maradaa haddii aad taabataba waa kugu lacagaysan yahi ogow soo celin ma jirto waa kaa iibsan yahi kaa maxaa la yidhaahdaa beyculmulaamasa taabashada beeceedii haddaad taabato maradaasi waa kaa iibsanta ama waa maradasan soo tuurayaa hadday jirkaaga taabato maradu waa kaa iibsanta ama haddaa adigu taabato maradu waa kaa iibsanta beyculmulaamasaa la dhahaa beycaasa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu reebay abu hureyra wuxuu leeyahay nuhiya can baycatayni laba bayc baa la nahiyey almunaamasatu almulaamasatu wlmunaabada mulaamasada iyo munaabadada mulaamasadana waa taynu sheegnay oo qofku shayga uu taabto layidha wuu kaa iibsan yahay maradaasi ha u ficnaato qofkii ama ha u xumaato ha iska eego ama yaanu iska eegin munaabadaduna waa tan soo socota isagaaba sheegi doona asraabicu kan toddobaadi baycu lmunaabada waa tuurista beeceedii munaabadadu waxa weeya inuu qofku yidhaahdo mara walba oo aan soo tuuro oo haddii aan la idmaayo mara walba aan soo tuuro oo maradaa aad tidhaahdo waa imisan soo tuuro waa kugu lacagaysanta maro walba adigu aad qaado saa u tuurto kugu lacagaysanta ama ha doorto qofku ama yaanu dooran wanaaggeeda ha ogaado ama yaanu ogaan waa kugu lacagaysantay ama inuu yidhaahdo oo kale maradaa iisoo tuur ama maradaa waan kuu soo tuurayaa sidaasay maryuhu noogu kala iibsan yihiin maradaas waa imisa hadda ogow haddaan kuu soo tuuro waa kaa iibsanta ka noqosho ma jirto horon baad u laalaabanaysa ama haddii aan kugu soo tuuro maradaasi haddaad iisoo tuurto maradaasi aada iisoo tuur tidhaahdo waa kaa iibsantahay haddaadan kuu soo tuurana maradu waa kaa iibsan tahay waa beec baaila soomahade marka waa beec baaila lianna qofkii marada tan iyo manfacadeeda iyo waxeeda qofku iyo raalli ahaanshihiisa arrin layska eegayba ma aha sidaa awgeed baa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi munaabadada xitaa bayca waa uu nahiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh bayculmunaabada isu tuurka beerkii beeciisii maryaha laysu tuuro rasuulku waa nahiyey salawaatu ullahi wasalam marya keliya maaya kabihii iyo wixii la kala waa noqonaysa athaaminu kan sideedaad baycu xabali lxabala baycu xabali lxabala uurjiifka neefka uurjiifkaa ilmaha uurkiisa jiifaa bayca la kala iibsadaa bayca muxaramku ka mid yahay xabalilxala xabala waxaa la yidhaha jaahiliyadu waxay samayn jireen nin baa nin wuxuu ku odhanayaa neefka kan ilmaha uurka uu ku sido marka uu dhasho ilmahaasi koro eemaala hashatani hashay uurka yani qaalintay hadday ilmahay uurka ku sido marka ay dhasho oo qaalintaasi ay korto oo ay rinto ilmaha uurkeeda galaa ay dhali doonto baan kaa iibsaday so wax la yaab lama waa wax qarara sooma hade hadda tulud uurkeeda wax ku jira ma wuxuu noqon doonaa awr mise qaalin ma orgi mise ri yaa ogde ma wan mise sabeen wuxuu noqon doona la garan maayo markay beecaas wax ku kala iibsan jireen neefkii oo nool baa la odhanayaa ilmaha uurka aad neefkaasi uu ku sido marka uu dhalo marka uu koro uu rimo ilmaha uu dhali doono iga iimi aniga arrintaa hadda waxaa ku dhow dhow oo dalkan laga isticmaalaa baycaynka ku dhow dhow bayca waxaa isticmaala dadka ariga jaqiiqaa iibsada baa isticmaala ariga jaqiiqa loo yaqaano dadka iibsada yaryar baa isticmaala oo manugaalaha ka iibsan mahawtka ka iibsadaan shirkadaha aryaha